شمائل الرسول رسول رسول شمائل الرسول ذي الخلق النبيل جاءت بوصف الصحب على لسان الحب على لسان الحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور دنيا والدين وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم qaala almualifu raximah allahu tacaala babu ma jaaa fi sifati sayfi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waxaynu ku soo dhex jirnay waa dersigeennii tobnaad iyo kitaabkeennii ashamaa'ilu almuxamadiya ama ashamaa'ilu nnebi wuxuu ii qorayaa xadiidka boqol iyo shan boqol iyo afar iyo kiina iga horeeya aniga boqol iyo shan buu ii qorayaa baabu maa jaaa fii sifati sayfi sayfta nabiga sifadeediiyo qaabkeedii buu sheegi doonaa kabacdina fii sifati dirci rasuulilah camburbireedkii nabiga kabacdibu haddana halmadkii nabiga kabacdibu cimaamadii nabiga kabacdibu haddana hoosguntigii nabiga kabacdibu haddana socodkii nabiga kabacdi buu haddana taqanucii yaraayee uu koofiyadda ka hoosgashanaya nabigu jilsadii iyo hay-ad fadhigiisii nabiga buu sheegi doonaa kabacdi buu haddana wuxuu ku xojsiin doonaa barkintii yareeda nabiga caleyh salaatu wasalam wahlumajar xadaثna mxamed bnu bashaar bundar shaykhu ljamaaca yeru lkutub qala xadaثna wahm bnu jariir qala xadaثna abi jariir ibn cabdilxamiid can qataadata bni dacaamat asaduusiy can anas bni maalikin qaala kaanat waxay ahayd buuhi qabiicatu sayfi rasuul sal sl min fidatin kaanat waxay ahayd qabiicatu daabka sayfi rasul sal sl nabi maxamed seeftiisa seeftaa daabkeeda meesha la qabsadee qabateen kale ee bahasha yar ee usha u dambaysee seefta meesha min fidatin fida ayay ka samaysnayd buuri fida ayay ahayd xadaana muxamed ibnu bashaar bundaar shaykhu ljamaaca yul qaala xadaana mucaad ibnu hishaam qaala xadaanii abi can qataadata can saciid ibn abi eh, abilxasan waa xasan albasri walaalkii weeye hadda ka hor baan tilmaami jirnay saciidkan marka lama yaqaana xasan albasri unbaaba la yaqaanaaba wadaadkan manaha lamama baranba laakiin nin caalim uu ahaayoo faqiih ahaa yuna ku gaban wadaadku nin adag buu ahaa marka wuxuu leeyahay saciid ibn abilxasan yasaar albasri aqulxasan albasriyi hiqa qaala wuxuu idhi kaanad waxay ahayd qabiicatu sayfi rasuul s nabi maxamed seeftiisu seeftaa daabkeedu min fidatin fida ayay ka samaysnayd ma mursal baa marka xadiidku de waa mursal soo ma jeedid can saciid ibn abilxasan qaala wuxuu idhi kaanat qabiicatu sayfi asagaaba sheegay soo maaha maa zukina bisaxaabiyi fahuwa huwa mawquufun soo maahayn wamaa he wamaa zukina he bitaabicii fahuwa maqduucun aw mursalun ow kada wixii ka hooseeyaba ka dhig xadaana abu jacfar muxamed ibnu sudraan albasriyu muxamed ibn ibraahim ibn sudraan ibn sulaym ibn maysarة alasdi aلsulami abu jacfar albasri almuadin saduuq qaala xadaana aalib ibnu xujayr inaan soo marna ninkaa tarjamadiisaan u malayn aalib ibnu xujayr abu xujayr alcabdiy albasriyu saduuq can huud wa huwa ibni cabdilaahi بن sacdin huud ibni cabdillahi bni sacd alcabdiyu alcasriyu almaqbuul buudha xaafidku waa maqbuul waa daciif can jaddihi awowgii oo ah awowgii waa kee haddee saciid ibn saciid alcabdi alcasri awowgii waxaa kaloo awowgii huud weeye huud ibni cabdillaah waxaan u jeedaa jaddihi mazyadatu ibni jaabir alcabdi lahu suxba waqad wafada cala nabi sal slam wahuwa jadduhu liummihi weye laa liabiih awowgii hooye weeye awowgii aabba ma aha saxaabi buuna ah awowgii marka isku abtir maade marka de aabihii ma aha iyo awowgii aabba ma aha marka mazyadata ibni jaabir alcabdi awowgii aabbo wuxuu noqon lahaa maba mabuuna inoo sheeginba cabdullaahi ibni sacd alcabdi soo maaha intaanbu inoo sheegay waa huud ibni cabdilaahi ibni sacad sacd alcabdi oo ahaan lahaa cafwan sacd alcabdiga aan sheego marka laakiin awowgii hooye weeye masyadaa la yidhi asaga wuxuu yidhi jadkaasi qaale wuxuu ihi dakhala waxaan u galay dakhala qaale wuxuu ihi dakhala rasuul sal slam makata cafwan asagaa nabiga ka sheekeynaya lahu suxba dakhala waxaa soo galay rasuul sal slam makata yowma alfatxi maalintii maka furitaankeeda yowm alcadiim yowmun cadiimun cala lmuslimiin baa la yidhahdaa fatxu makaa la yidhah ida jaa nasrullaahi walfatxu wa calaa sayfihi sayfi muxamed sal slam dahabun wa fidatun bay ka samaysaneed nakaara matniya ku jirta xagga matniga adday baan soo sheegnay anna nabi sal slam inuusan samaysanin seeftiisa ama khaatumkiisa midna inuusan dahab ka dhiganin laakiin fida waa sax laa basa biha fida dhib maleh qaala daalimu wuxuu ihi fasa'altu can ilfidati baan weydiiyey qaala wuxuu ihi kaanat qabiicatu sayfi fidatan seefta daabkeedu fidu ahaa buuri amaa iyadu dahab bay ahayd buu ka wadaa marka seefta nabigu dahab ma ahayn calayhi salaatu wasalaam marka nakaara matniya iyo sanadkoo dacfi ku jiro oo ninkaa maqbuulka ahee huud a uu ku jiro baa isugu darsamay saa darteed waxa weeye xadiidku waa xadiid daciifa wey maxay idiin qorayaa daciif xadaana muxamed ibn shujaac albaqdaadiyu muxamed ibn shujaac almarawadiyu mise murawadiyu wey rada waxa la shidaa abu cabdillaahi hiqatun habt qaala xadaana abu cubaydat alxadaad abu cubayda alxadaad cabdulwaaxid bn wasil asaduusi abu cubayda alxadaad albasri hiqatun takalama fiihi alasdiyu bigayri xuja can cuhmaan ibni sacd alkaatib abu bakr albasri daciif can ibni siriin muxamed ibni siriin waa matruuk weeye cuthmaan ibni sacd alkaatib abu bakr albasri waa matruuk can ibni siriin muxamed ibni siriin abu bakar qaala wuxuu yidhi sanactu waxaan ka sameeyey sayfii sayftayda sanactu waxaan yacnii maxaan ku dhahay sheeg sanactu waxaan ka sameeyey sayfii sayfteeda waxaan ka sameeyey oon ku sargooye wey ama sanactu waan ku samaystay sayfii sayftayda calaa sayfi samurata ibnu jundubin ninka la yidhaahdo baan seeftayda ka dhambalay nooceedoo kalean u samaystay wey waa samurata ibnu jundubkii markaa saxaabiga ahaa wey wa zacama idakara wuxuu sheegay samuratu annahu isagu sanaca inuu sameeyey sayfahu seeftiisa calaa sayfi ay mitli sayfi rasuulilahi sal ly slam wa kaana wuxuu ahaa seefkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ama seefta nabigu xanafiyan mid loo nisbeeyey bay ahayd reer bani xaniifa waa musalimatalkadaab reerkoodii oo sayfahay si fiican u samayn jiren oo tumaanla ku ahayn sidoo kaleeto ama waxaa tidhaahdaa seef xoogaa sidaa ah yay ahayd xunafaa ama maqshuuliga mid ka iilatay soomaha xoogaa seef yar iilatay oo saa u yar qalloocda marka waa seef saas afka u yar godanoo aad moodaysa riti qoodha sanqaroorkii aad moodaysa markaa idaw sanactu e annahu siika miya wuxuu ka dhalaaliyo wey hadda waa isku mid wey siikata macnahaasaba ka fiicanba lakiin ani ima qorayo sanaca ii qoraya sanaca sayfahu cala sayfi rasul sl xadaanaa cuqbat ibnu mukrimin albasriyu ibni aflax alcamiy abu cabdilmalik albasri hiqa qaala xadaanaa muxamed ibnu bakr ibnu cuثmaan albursani abu cuثmaan albasri saduuq qad yukhdi can cuثmaan bni sacdin bihada isnaadi naxwu naxwi xadiiثi saabiq baabu maa jaaa fii sifati dirci rasul sal sl nabi maxamed cambuurkiisii dirac bireedkiisii uu xidhan jira nabigu asal diric waxaa la yidhaahdaa waxaa loo yaqaanaa dirci waa thawbun yutakhadu lilxarbi yusnacu min xadiid baa la yidhahdaa hadde waa dhar markaad fiirisid la gashto laakiin ka samaysan bir buu ka samaysan marka hubkaa loo gashadaa hadda marya xabadu kane soo ma jiraan oo seeftu kane saasoo kale weye tabtaasoo kaleeta weye waayahay xadaana abu saciid cabdulaahi bni sacdin alashaju qaala xadaana yunis bn yaiid ibn bukayr raggeeni wey abu saciid cabdulahi bni saciid alashaj eh, yunus eh, cabdulahi bni saciid ibn xuseyn alkindi abu saciid alashaj alkufi hiqa qaala xadaana yunis ibn bukayr yunus ibnu bukayr ibnu wasil ashaybani abu bakr eh, aljamaal lkufi saduuqun yuqdi can muxamed ibni isxaaq ibni yasaar saaxib almagaazi can yaxya ibni cabaad ibni cabdillahi ibni zubayr yaxya ibni cabaad eh, ibni cabdillahi ibni zubayr ibni alcawaam almadani hiqa can abiihi aabihi oo ah cabdullahi ibni zubayr ibn cawaam oh, alasadi saaxib asuxba can jaddihi cabdullahi ibni zubayr aabihi hadde aabihiidhe waa cabaad ibn cabdilaahi weye asna awowgiina waa cabdullahi ibnu zubayr asagana waa yaxya waa niman ree eh, zubayr ah ree bani cawaam ah can zubayr ibn cawaam alasadi oo awowgiis yahee labaad miya waa awowgii labaad weye qaala wuxuu idhi kaana cala nabiy sal ly slam yowma uxudin dircaani baa ahaa buui kaana waxaa ahaa cala nabiy nabiga dushiisa yowma uxudin maalinta uxud dircaani baa ahaa laba dirac baa ahaa buui fa ila sakrati fanahada nahada nebigu wuxuu u hingaday ama u hinqaday ama uu rabay inuu aado ila sakhrati dhagaxii weynaa falam yastadic nebigu waa awoodi waayo inuu lugta kor u qaadaba dhibaatada iyo dhaawaca iyo rafaadka soo gaadhay yacni fa araada an yatawajaha ila asakhrati liyuscida ilayha fayaraahu annaasu fayaclamu xayaatahu wayajtamicuu cindah dadkii waxaa la yidhi anna muxammadan qad maat markaasay kala yaaceen oy kala habayaaqeen markaasuu nabigu wuxuu damcay dhagax weynoo meel yaalla intuu koro inuu gacanta kor u qaado oo yidha warwaa'i kanoo dib usoo soo laabtaanoo nabiga isku gadaamaan nabigu waa keri waaye marka maxaa dhacay marka meesha ka dhacay fa aqcada wuxuu fadhiisiistay oo fadhiisiiyey dalxata ibnu cubaydillaah taxtahu hoostiisa wa sacida anabiyu nabiguna dhagaxbuuba ka dhigtay uu ku koray salaam buu ka dhigtay dhagaxii buu ku fuulay xata istawaa calaa sakhrati ilaa uu dhagaxii nabigu tegey qaala wuxuu ihi samictu nabi sal slam yaquul hada alyowm maalinta asaga ee uxud waxaan maqlay nabigo dhahaya awjaba dalxatu aljannata janno u waajibsaday way u waajibtay weeye janno lianna waxa weeye meel fiican buu saaxada ka helay nebi maxamed baaba sallaanka dhigtoo cagihiisii shariifada ah intuu saaray uu dhagixi weynaa ku koray markaa iyadaha wey xadaanaa muxamed ibn abi cumar alcadani abu daawuud waad garanaysaa <clears throat> waa shaykhu sita ila abi daawuud walbukhaari wa muslim qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can yaziid ibnu khusayfata yaziid ibnu khusayfa ninkaa tarjamadiisa ibn cabdillahi ibn khusayfata ibn cabdillahi ibn yaziid alkindi lmadani hiqa can isaa ibni yaziid ana rasul slama kaana calayhi yowma uxudin dircaani ba ahaa qad daahara la isa saaray baynahumaa waa la isku dhejiyey wey yacnii maaragtay waa maro maro kale lagu sii qabtay weeye laba waxaa nabiga dul yaallay diracoo dirac bireedoo qad daahara baynahumaa la isdul saaray ama la ysku dhejiyey ama laysku eh, laxaamaday eh, yani waa madamada haddii laba la yssaara haddi mid bay ka adagtahay soo ma haddii mid saddexaad igu sii dhejiyana way kasii adag tahay seeftu may sii celin baw maa jaa fii sifati mikfari rasul sal sl nebi maxamed iyo mikfarkiisi wixii ku yimid xadana qutaybata bnu saciidin qaala xadana malikan can shaaba zuhri can anas ibni malikin ana nebi sal slam dakhala makata wa calayhi mikfarun neexoda maka soo gala isagoo halmad qaba halmad somalia halmad baa lagu dhaha soo maha ya koofiyad bireed bir a wey fa qiila lahu waxa lagu yidhi haada kan hee ibnu khadalin wey ibnu khadal wey mutacalliqun xaale kownihii uu dhegan yahay bistaari lkacbati kacbada daaheedu haystaa nimankii la yidhaha alxilli waalxaram ya biastaari lkacbati sooma kacbada daaheeda ayuu ku dhegan yahay rasuulka ilaahayow qabo nabiga wuxuu ihi faqaala wuxuu ihi uqtuluuhu dila camaar ibnu yaasir baa dilay iyo waxaa la yidhaahdaa camr ibnu xurayth baa dilay labadaba way dhacdaa marka yadawn walxaram ku dila meesha uu leeyahay awjaba alxatu awjaba linafsi aljannata aw ashafaacata Eh, intaba waa suurtagal wey ma shafaacada nabiga ayaa waajibsaday mise jannada jannada xoog badan in la yidhaha marka ayadaa wey uqtuluuhu dila baa la yidhi ninkaa waxaa la yidhi eh, <clears throat> maxaa saale eh, waxaa horta waagii hore ninkii kacbada ku dhegaa lama taaban jiran khawfan min an yuqtal sababta ugu dhegay kacbadana waa in la diluu ka baqay liannahu kaana irtada can ilislaami bacda an kataba alwaxyi waagii hore ragga waxyiga qorow ka mid ahaa markaasuu intuu gaaloobaa wuxuu yidhi war waxaanaad sheegaysaan anigaa qoro beentaydiiyo turuufadeen ku dhex daray soo arrin weyn oo ishkaala ma oo dadka diinta ka caydhin karta geel alla ku tir maslamaa dilina waa la yidhaahdaa arsalahu nabi sal l slam ala sadaq yacnihii wattakhada muqhaniyatayni tughaniyaani yacni maaragtay bihijaa'i rasuulilah sal slam walmuslimiin laba wuxuu samaystay fanaanad oo dabada u gilgila oo heese oo nabiga caaya iyo muslimiinta fa dakhala alkacbata kacbadu galay wa tacallaqa biastaarihaa mutamasikan biana man dakhala almasjid alxaraam kaana aaminan sifadaasu markaa watay waa loo kala boobtamo waa la dilay markaa iyadaa wey cikrima cararay oo alxilli walxaram dil ahaa ninkii la dhashay cuhmaan bnu cafaan ee nabigu gacanta ka ceshaday ee dheheen rasuulka ilaahay oo ninka waa sidee oo nabi uu yidhi alaysa minkum rajulu rashiid <laughs> markaas markaasaa nabina looma ogola nabi ma iljabin karo oo sida boqoradoo kale saa ma dhihi karo oo ma qandhuufan kara mamnuuc nabi waxaa qalbiga kaga jira afka waa inuu ka sheego ambiyada ilaahay waa saas wey lama la ogola a markaasaa wuxuu yidhi ma bannaana nabi ilaahay ambiyadiisa ka mid a inay iskhilaafaan ficilkiisa iyo iyo waxa weeye waxa qalbigiisa ku jira marka waxay doonayeen intii hore laga dareema nabi markuu gacanta ka ceshaday in gebigiisaba qoorta loo dheereeyo hal nin baa arrintaa dareemayna ninkiina meesha ma joogin baa lii ninkaas waa ke cumar bn khadaab radi allahu taala canhu asaguu iska garan lahaa ninkaa mararuu qoorta u dheerayn lahaa xadaana ciisa ibnu axmed xadaana ciisa ibn axmed ibn ciisa ibn wardaan abu yaxya alcasqalaani iqatun yuqarab qaala xadaana cabdulahi ibn wahbin cabdall qurashiil bar beriyi xaafidi mowlahum qaala xadaanii malik ibn anas imaamu daaruhijra can mushaaba zuhri can anas ibn malikin an rasul slm dakhala makata caama alfatxi wacalaa ra'si lmikfaru qaala wuxu uhi falamaa nazacahu jaa'ahu rajulun baa yimid faqala lahu wuxuu ku yidhi ibnu khatalin mutacalliqun biastaari alkacbati ya rasuul allah faqala wuxu uhi uqtuluuhu dila qaala mushaab wuxuu yidhi wa balaqani waxay soo gaareen rasul sl lam yakun yowmaidin muxriman hadde maxaa muxrima dagaal baabiyo xaalad baaba keentaye maayadaaba lasoo <laughs> geli lahaa markaa meesha wey baabu ma jaa fi cimaamati rasuuli sal slam xadaana muxamed bn bashaar bidar qaal xadaana cabdiraxmaan mahdiy can xamaad bni salamata xa taxwiil isnaad wey ka wareeg wey xaa haddaad aragtid lambar kala qabsan wey jidkii baad soo bilaabi markaad aandaroorisid meesha u dambaysa ayaad haddana sanad cusub xa xa ka wareeg wey xadaanaa maxamuud bn khaylaan waa sanad labada hadda islakiin weye qaala xadaanaa wakic bn jarax xusn ruaasi can xamaad bn salamata abu salamata albasri can abi zubayr muxamed ibni muslim mutadrus almaki baa la yihahdaa can jaabir bn cabdillah ansaariyi qala wuxu uhi dakhala nabi sal sl makata yowma alfatxi wa calayhi cimaamatu sawdaaw ixtiraaska marka waxa weeye nabiga keliya cimaamad cad ma xidhan jirin keliye cimaamad cad nabigu ma xidhay meella kuma arag anu korle wallaahi maa ra'aytu ana nabi sal slama yacnihi anahu labisa cimaamatan baydaa caar soo hel wakaas ya waxyaala kharaa'i baa jira caamada aan loo sheegin waxaa ka mid a ana nabi sal slam maa saama cashara dilxija wa ashaara annahaa afdalu layaam buu sheegay haddana inay tahay fi siyaam fiirso nabigu cumaamad cad ma xidhay anugu ma arag cumaamad cad sawdaan baa hadda halkan ku maraynaa hadda shamaa'ilkun waxba kama matagaba ma arkaysid bal soo baara imaamata bayda laakiin hadda tii horaan ka qaadanaynaayo ahayd ana axabu iyaabi ila rasul slam albayaad iyaab laakiin imaamatabayda soo hel xadaana ibn abi cumar alcadani muxamed ibn yaxya ibn abi cumar alcadani qaala xadaana sufyaan can musaawirin alwaraaqi musaawir alwaraaq alkuufi shaacir saduuq can jacfar ibni camr ibni xurayth alqurashiyi maqbuul waa daciif buui xaafidku can abiihi aabbihi oo ah camr ibni xurayth qaala wuxuu ra'aytu nabiya nabigan ark sal yakhdubu asagoo khudbadaynaya cala almimbari mimbarka dushiisa wa calayhi cala rasuulna cimaamatun ay tahay sawdaa'u madow xadatanaa maxamuud ibni khaylaan xadiidku waa saxiix weeye waxba ha ku habsaamin yacnii qaabkan hadda uu yahay iska daa lahu shawaahidun kaiir xadaana maxamuud bn khaylaan wayuusuf bn ciisa qaala xadaana wakiic bn jarx xusein raasi can masaawir alwaraaq can jacfar bn camr bn xurayth can abi can annabi sal slam ana nabi sal slam khadaba u khudbaya annaasa wa calayhi cimaamatun sawdaa sawdaau dha alfka god xadaana haaruun ibn isxaaq alhamdaaniyu ibn muxamed ibn malik alhamdani abulqasim alkufi saduuq qaala xadaana yaxya bn muxamed almadaniyu yaxya bn cabdilaahi ibn hiraan almadani aljaari saduuqun yuqdi can cabdilcasiiz ibni maxamed daarawardiyu can cubaydillahi bni cumar alcumari maxaan dhihi jirnay riwaayatu cabdilcaiz bn maxamed daarawardi can cubaydillahi bni cumar alcumari fiihi nakaara can naafic mawli bni cumar can ibni cumara qaala kaana nabi sal slam idactama idactama idaa labba cimaamatahu idactama markuu duubto cimaamatahu cimaamadiisa sadala waa sii jan jiray bayna katifay arqa bayna katifay labada garab bartankooda intuu saa u duubto ayuu kasii dayn jiray weeye waa nabiga calayhi salaatu wasalaam idactama idaa labba wey markuu duubo qaala naafic wuxuuhi kaana ibnu cumara yafcalu dalika qaala cubaydullahi wuxuu yihi wara'aytu alqaasim bnu xamed wa saaliman yafcalaani dalik kullu raggaasoo samaynaya ayaan maqlay buu idhi muxamed ibnu cabdilcasiis ibnu muxamed addaarawardi abu muxamed almadani saduq kaana yuxadiu min kutubi hayrihi fayuqdu qaala nasaa'iyu xadiiuhu fiiri can cubaydillahi bni cumar alcumari munkar buu nasaai baa dhaha aad buu weliba ugu tiqtiqsadaa markaan marana nasaaiga waan sheegi jirnay xadaana yuusuf ibnu ciisa qaala xadaana wakiic qaala xadaana abu sulaymaan wa huwa cabduraxmaan ibn alghasiil cabduraxmaan ibnu sulaymaan ibn cabdillahi ibn xandalat alansaari abu sulaymaan almadani almacruuf bibni ghasiil saduuqun fiihi liin ninkaan dhihi jirna wey can cikrimata mawli bni cabaasin can bni cabaasin ana sal slama khaطba annaasa wa calayhi cisaabatun duub cisaabada waa cumaamada la duudubay wey dasmaa'u oo weliba waxaa weeye xoogaa madow madow weye madow iska dheh yacnihii wasakhaysatay iyo dasmigii halla aadan min adanaska ahaa dasmaa'u iska madow weye de imaamad madow macnihii hore raaci macnihii hore markaa baabu ma jaءa fi sifati izaari rasul sal slam hada wbilah towfiq wsali allahuma cla nabiyina wmawlana muxamedi sal allah alayh wslam